bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi alamiin wcalaa aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuqi aakhiruhum sheykhuna shaykhu salih bn cbdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica bisnaadi kulli minhum ila sfami mucayina can amr bn dinar can abi qabus mawla cbdillahi bn camr caas can cabdillahi bn camr caas radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam alraaximuun yarxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yarxamkum fi sama wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiin biiqraa'ihim usul lmutuun khasatan usul xadiid almustafa warasul mujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuz bisacaadati alcajl alaajil fahada huwa almajlis altaasic walcishruun min majaalis iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim asuna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 ahaa muddo iyo juhdi badan kadibna soo gaaray kadibna waa tii la sawirtay oo ardayda inteeda badan ay sawirteen muxuu ahaa fotcobi lala baxay waxaana soo gaaray usbuucan gudihiisa todoba xaboo kale todobadiina raggii hore oo ardayda hore oo sii qornaa ayaan siinay haddana insha allahu tacaala maktabada naga soo horjeeda toban xabo ayaa la sugayaa biidni casa wajal dee qofku allo qadara unbaa qaadan doona marka intaas inaan ogeysiiy ayaan rabay ardayda jasakum lla khayran qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walaqad walaqad calimnaa waxaan ogaanay almustaqdimiina kuwa hormara oo minkum adinka idinka mid ah iwa almustaahiriina kuwa dibmara oo adinka idinka mid ah waan ogaanay ama waan ogsoonnahay yuu rabbi le subxaanahu wa tacaala xadiidka lix boqol iyo sabab nasuulkeeda ayaa aayaddaas ayuu muxuu aha u baabaystay xadiidka lix boqol iyo siddeetanaad an bn cabaas waxaa le radia allahu tacaala canhuma qala wuxu yh bdulahi bn cabaas kaanat waxay mar'atun haweeney tusallii mid tukata khalfa rasuulilah nabiga alla gadaashii sala allahu alay slam xasnaa'a aadna u qurux badan min axsani innaasi dadka ku ugu quruxda badan ka mid ah weeyaan fa kaana bacdu lqowmi qolada qaarkood waxay ahaayeen yataqadamu mid hormara xataa yakuuna ilaahu ka ahaado fi safi alawali safka hore lianlaa yaraaha haweeneydaas quruxda badan inuusan indhaha ku dhafaynin awgeed waa ka fogaan jiray wayastaahiru waxaa dib mari jiray bacduhum barkoodna xataa yakuuna ilaa uu ka ahaada fi safi safka almuahari ee gadaala weeyaan faidaa rakaca hadduu rukuuca nadara wuxuu eegi jiray min taxti ibtayhi labadiis kilkilood hoostooda ayuu ka eegi jiray haweenaydii fa anzala allah alweyne ee soo dejiyey walaqad calimnaa waxaan ogaanay almustaqdimiina kuwa hormara oo minkum adinka idinka mid ah walaqad calimnaa waxaan ognahay ama aan ogaanay walaqad calimnaa waxaan ognahay almustaahiina kuwa dibmara weeyaan imaam tirmidi ibni maaja nasaa-i a soo saaray marka xadiidkaas hadduu ansaxa amaba aharkaas cabdullahi bni cabaas hadduu ansaxo radi allahu taala arda waxaa aad u qurux badan in lagu xambaaro eh, dadkaas u dibdhacayaan haweenaydaas inay ay eegaan oo kale oo salaaddii kaga mashquulaan inay noqon karaan raggii saxaabada nabigeena sal slm raggii ma ahane ragga kale oo ku dhex jiray ood garanaysaan inay yihiina suuragal noqon karto oo raggii munaafiqiinta ahaa ya minkum man yuriid dunya waminkum man yuriid alaakhira sidoo kale waad garanaysaano nabigeena sala allahu alay slm raggii saxaabadiisa ahaa rag ayaa waxay ahaan jireen markay salaada galaan aanan xataa ishanan karin ragga iyagaha marka inay haweeney ay muxuu aha darteed salaad u yimaadana kadibna ay gadaal u maraan arrin culuswa marka calcumuum masaladaas waxaa kole in lagu xambaaray la haboon wallahu aclam dadki munaafiqiinta ahaa oo uurka gaalada ka ahaa oo saxaaba isku dhex qarin jiray qiiqa isku qarin jiray inay yihiin suuragala waxaad ogaatee ikhwani kiraam nabigeena sala allahu alay slm inuu yidhi sufuufta kuwa ugu khayrka badan ragga waa kuwa u horeeyo ragga sufuuftooda waxaa ugu khayr badan kuwa u horeeyo waxaana ugu shar badan kuwa u dambeeya dumarka sufuuftooda waxaa ugu khayr badan kuwa u dambeeya waxaana ugu shar badan kuwa u horeeya maxaa yeelay dumarkii kuwooda horreeyey iyo raggii kuwooda dambeeyey ayaa sharta lagu tilmaamay waxaa loogu tilmaamay lianna taqaarub iyo isu dhawaasho ayaa dheci haddii isu dhawaansho ay dhacaanna haaliban jinsiga labadan jinsi ragga iyo dumarka ilaahay subxana wa tacala wuxuu qadaray inay isu jiidmaan daa'iman oo abadan oo isweheshadaan oy muxuu isu dunmaan ooy isjeclaadaan marka salaadana baabkaas waa baab aad ugu fog oo rabbiga subxaana wa tacala uu qofka la munaajoonaya sida noo imaan insha allahu tacaala bayni wa bayna cabdi salaaddii marka alle iyo addoonka ayaa wadaagay marka cid saddexaad inay wadaagto lama ogola qofka qalbigaada iyo rabbiga ku abuurtay dhexdooda inaan la gelin weyaan oo mxuu ahaa haweeney nin ay ku mashquulin ninna uusan mxuu haweeney ku mashquulin marka arrimaha ayaga waxaa weyaan lidaalika zamanka nabigana sal l slm xaalad aad baa masjid geesaha dhooba ka ah tiirarka ahaa ay iska sakaraad yihiin korna waxaa weyaan laga saaray caw ama garba amaba alool amaba timirta cawdeeda ama cawskeeda kore laga saaray amaba mxuu aha laga saaray waxyaabahaas xashiishka ah ayaa lagu dukan jiray oo meel aad ciriiri ah oo hoyar ragga iyo dumarka marka masjidkaasaa lagu wada dukan jiray raggana qaybta ay ku dukan jireen dumarkaana qayb dambe ay ku dukan jireen saasay ahayd hadda laakiin ilaha fadliga subxaana watacala maanta ilah wuxuu noo kala qaaday raggii meel weyn ku tukadaan dumarka meel sara meel ka dambaysa oo u xihan oo muxuu aha salaaddii ay kala socon karaan ama sawt ha noqoto ama aragti ha noqoto ayuu ilaah yasiray subxana watacala marka in la kala baxo albaabadii kala duwan iyadoo sidaa tahay maca daalika haddana waxaad arkaysaa mararka qaarna xaalada aan loo baahnayn ay dhacayaan nacam nacam haweeneyda haddii marka ay marba ragga arkaynin hadday raggaba isdhexgelayn sidaan oo kale ay tahay wax ishkaal weyn ma lah laakiin kolleyba laba jeer waxaa la faraya in dumarkii ragga ay kala fogaadaan taas dhankaas weeyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi inna fii daalika arrinkaas ayuu ku sugnaaday la aayaatin calaamada iyo tusaalooyin lilmutawasimiina kuwa fikiro ama kuwa aadka wax u eega oo u dhuuxa amaba kuwa wax odroosa waxaa weeyaan eh, wax odroosa oo qofka qofkaanuu eegaya wuxuu qofkan wuu xanuunsan yahy qofkaanuu eegaya wal qofkan muxuu murug baa hays qofkaanuu eegayaa qofkan wuxuu waa agoon wamaa ilaa daalika waa dadka loo yaqaan ahlu firaasada saas ayaa marka aayadda qur ah ina fii dalika arrinkaas la aayaatin calaamada ayaa ugu sugnaaday lilmutawasimiina kuwa fikiro oo wax egeego oo wax adrooso weeyaan xadiidka waa daciife lix boqol iyo kow sideetanaad can abi khudri waxaa lg radi allahu ta an qala wuxu yhi abi saciid qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal ka baqdaan firaasat almu'mini qofka mu'minka adarooskiisa ka baqa fa innahu isaga yanduru wuxuu wax ku eegaa binuuri illahi nuurka alle uma intaa kadib qara wuxuu akhri ina fii khalqi samaawaat samaawaadka ama ina fii dalika arrinkaas ayuu ugu sugnaaday liaayaatin laayaatin calaamada lilmutawasimiina kuwa wax muxuu adaroosa ama muta'amiliinta wax eego barbaaro ama fikiro weeyaan marka xadiidku waa daciif xugunna kuma qumay laakiin si ahan qofka muminka ah inuu istitaar sameeyo oo wax loo baahan yahay qofka muminka ah inuu is-asturo oo xumaanta iska dhowra maxaa yeelay macsida aharteeda qofku way ka muuqanaysaa hadda qofka balwadlah ciyaadan billah oo sigaarka cabi oo qaadka cuni oo darogada cuni qofka markuu ka soo horbaxa qof kasta ayaa garanaa xataa mumin ma gaalada xataa way garanayaan wejiga loo garani marka Eh, qofka muminkana min baabi owla kuriga iyo niceebka uga qaba darteed ayaa aad usii muujina toos weyn baa asaga shidan nalka wax ku arkay aad buu wey qofka muminka lianna qofka hilibkiisa iyo jirkiis bas ma eegaayo wuxuu eegaya xataa dhaqankiisa iyo diintiisa qofkii aad inaad eego ood inaad ficnaadu doonaya marka aad buu ugu muuqanaya maxuua xaaladiisa saas weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu walaqad aataynaaka waxaan ku siinay nabi allow sabcan todoba oo min almathaani kuwa soo noqnoqda ka ah, iyo wlqur'aana qur'aan ayaan ku siinay alcadiima weyn weyaan xadiidka lix boqol iyo laba iyo sideetanaad can ubay ibni kacb waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu qaal wuxuu ubay qaala nabi nabigan wuxu yidhi sal l slem maa anzala allahu alloweyne sooma dejinin fi tawraati towraat walaa fi linjiili injiil midla ummi lqur'aani suurat alfaatixa oo kale qur-aanka hooyadii um lqur'aan waa faatixa loola jeeda weyaan wahiya iyadana asabc waa todobada almahaani soo noqnoqoto waa todobada ayadood wahiya iyadana maqsuumatu waxaa loo qaybiyey beynii aniga rabbi baadhihi marka qaybtaa dambe waa xadiisulqudsi qaybta hore ma anzla allahu fi اtawraati wala fi اlinjiili midla umi اlqur'aani wahiya asabcu اlmaani wاlqur'an acim waa qowlka nabigeena sal اla alay slam qaybta dambena wahiya maqsuumatan waxaa loo qaybiyey beyni aniga iyo wa beyni cabdii adoonkayga dhexdiisa walicabdii adoonkayga waxaa usugnaaday maa sala wuxuu weydiistay xadiidka saxiixa oo fi saxiix kusugnaa waa tii nabigeenu dhihi jiray sal allahu alay wasalam ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qasamtu salaata bayna cabdii beynii wa bayna cabdii nisfayn faida qaala alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin qaala allah xamadanii cabdii waida qaala alraxmaan الraxiim ahnaa calaya cabdii waida qaala malika ywm اddiin qaala majadanii cabdii waida qaala ihdina الsiraaط اlmustaqiim malik iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin hada bayni wa bayna cabdi walicabdi ma sa'l ihdina asiraata almustaqiima siraata aladiina anamta calayhim hayr lmaqdubi calayhim wadaaliin hada licabdi walicabdi ma sa'l xadiidkaas waa tii rabbiga subxana wa tacala uu leeyahay salaaddii markaad qofka galo faatixada bilaabo qeybna anaa muxuu ahaa ammaantayda iyo mxu tamjiidka iyo sharfitaankayga iyo mahadnoqayga iyo saas ay ka kooban tahay anaa iskala qaybna addoonka asaga ayaa iska laho waxaa in la hanuuniyo in waxaa weyaan jidka wanaagsan lagu aadiyo in waxaa weyaan loo kaalmeeyo isaga ayaa iska ilaahayna wuxuu le waan siiyey isaga ayaan siiyey marka salaadii saas hayta weyaan marka sabca almahaani waa taas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh ali wasalam waxaa noo imaan doonta sabca almahaaniga oo tafsiir kale uu ku soo aroori lakin isma diidayaan wax isdiidaa ma ahan weyaan xadiidkaas imaam darimi fii sunanihi wakadalika anasaa'i fii sunanihi wakadalika ida tirmidi fii jaamicihi waa xadiis saxiixa xadiidka lix boqol iyo saddex iyo sideetanaad can ibn cabaas waxa lg radi allahu tacala canhuma fii qowlihi tacala qowlka alla uu yidhi walaqad aataynaaka waxaan ku siinay sabcan todoba oo min almahaani kuwa soo noqnoqda ka mid ah iyo alqur'aan alcadiim ayaan ku siinay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas radi allahu tacala arda wuxuu yidhi albaqaratu todobada soo noqtodobada muxuu ahaa soo laablaabanayso sabcalmahaaniga الbaqرaة waa suuraة الbaqرة iyo الbaqرaةu وآl cمrاan آl cمrاan iw النiساء waana suuraة النiساء iw الmaaئdaةu maaئda iw الأنcaamu suuraة الأنcaam iw الأعراaf suuraة الأعراaf suuraة الkahf iyo suuraة الkahf intaa iyada weeyaan isma diidays marka in sabc almahaani ay faatixada tahay kuwaana ayadna sabc almahaani lagu iطlaaqa waxba dhibaato ma lahan wax ishkaal ku sugan ma lahan iyagana waa suuradihii macaani badan iyo axkaam badan iyo qisas badan iyo waxaa weeyaan wax badan baa kusoo noqnoqoni waana suurado mxuu dhadheer oo aad runtii cajaa'ib iyo qisas iyo axkaam iyo waciid iyo wacdi iyo janno iyo naar iyo waxaa weeyaan jaza iyo xambaarsan oo aad u weyn sidaa darteed marka ishkaal ayadana ma lahan weyaan dhib kuma sugna imaammaxa ah, waa soo saaray alxaakim fii mustadrakihi imaam dahabin wuxuu le calaa sharطihima ay shari bukhaari wamuslim qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi aladiina kuwii jacaluu ka yeeleen qur-aana qur-aanka cidiina qayb qayb ka yeeleen qayb bay rumaynayaan qaybna way beeninayaan qayb bay maxaa jecel yihiin qayb bay necab yihiin waxaa weeyaan Eh, lidalika rabbiga subxaana wa tacala wataan uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafatan marka afatuminuuna bibacdi اlkitaabi watakfuruuna bibacd xadiidka lix boqol iyo afar iyo siddeetanaad an cabaas waxaa radi allahu tacala anhuma markuu akhri qowl lah caza wajal aladiina kuwii jacaluu ka yeeleen alqur'aana qur-aanka cidiina qeybqeyb ka yeeleen qaala wuxuu yidhi hum ayaga ahlulkitaabi weeyaan jazauuhu qur-aanka ay kala qaybqaybiyeen ajza'a qayba qayba fa aamanuu waxay rumeen bacdihi qaybtii ay rumeeyeen wa kafaruu bibacdihi barkiisna way beeniyeen weeyaan waxyaabaha ay beeniyeen waxaa ka mid ah nabigeenna sala allahu aleyh ali waslem oo cad oo kitaabkooda ku yeela ayay beeniyeen sala allahu aleyh ali waslem suuratu naxli hada maxaalu bayaaniha qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wain caaqabtum haddii aad ciqaabtaan facaaqibuu ciqaaba bimili maa cuqibtum inta idinku ciqaabay in la ega wax ku ciqaab wey qof baa dharbaaxda indhaha kugu dhuftay iska sabar walain sabartum allahu khayru saabiriin haddii aad ka sabri weyda intii dharbaaxdeed ee qadarkeeda unsaa ugu dhufo intaa weeyaan nacam xadiidka lix boqol iyo shan iyo sideetanaad can ubay bni kacb xalw radi allahu tacala canhu qala wuxu ubay bnu kacb quraadii saxaabado ka mid ahay culimadoodii lamaa goorti kaana uu ahaada yowma uxudin maalinta uxud markuu duulaanka dhacay oo la jabay oo xaalad culus ay dhacday lais imtixaamay usiiba waxaa la asiibay oo muxuu ah shahiiday min alansaari ree ansaari arbacatun wa situuna rajulan afar iyo lixdan nin ayaa maalinta ayada shahiiday waa ree ansaarid ree ansaarid waa tii nabigeenu ansaarta waxaa weyaan way yeeran doonaan dadkuna ay badan doonaan uu nabigeena ka dardaarmay ansaarta in la dhowro oo nabigeena cala sl uu yidhi dadka waxay i yihiin busta kora amaba dhar kora i yihiin laakiin dharka hoos aan ka xirto oo dadka aadkii ugu dhow waa ansaar weyaan markaasaa wuxuu leeyahy dadka inay xoolo kaxiistaan iyo ari iyo geel kaxiistaan sooma doonaysaan adinkan ad nabi maxamed alai slam gurigiisa gurigiina la aadaan aad buu nabigeen u jeclahay sala allahu alay saxaabada saxaabada nabigeena guud ahaan gaar ahaan reer ansaareed hawsha qabteen idinkama qarsoona madiina si ay ugu soo dhaweyen sal allah alay ninka saxaabiga oad garanaysaan oo waxaa weeyaan nabigeenna maalinta la soo dhowan jiray alai sl magaalada maka magaalada madiine cafwan saas u fiiriyey reer muhaajiriyu ahaa markaas muxuu ahaa markuu safro anas ibn maalik oo wiil yarah ayuu khidmaynaya asna nin waa yeelo da aad weyn oo muxuu ahaa aad u jilcay markaasuu le adarowba iska fariisatid mayuu leh abadan waxaan arkay maalintii nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam waxay ku samayn jireen ay ku samayen nimanka reer ansaareed markaasaa naftayda ku dhaartay oo ilaahay ugu dhaartay maalinta ayadahayd in aan la saaxibin oon raacinin ri ansaariid ah khadamtuhu inaan u khidmay marka niminkaas fadligaas qiimahaas badan ay leeyihin way radi allahu tacala anhum ardaahum usiiba waxaa la asiimeen ri ansaariid arbacatun rajulan afar iyo nin baa maalinta ka shahiiday wa min almuhaajiriin muhaajiriintana sittatun min sittatun lix ayaa ka shahiiday minhum ayuu ka mid ahaaday xamsatu ibnu cabdilmualib nabiga adeerkiisa sal allah alay famahaluu bihi way suur xumeeyeen oo sanka ka jar dhegta ka jar gacanta ka jar waxaaga calosh ka jeex wamaa ilaa daalika suur xumayn ayay ku sameeyeen faqaalat ilansaaru ree ansared waxay ihahdeen lain asabnaa haddii aan ka haleelno oon kaga guulaysanna minhum xaggooda yowman maalin midla haada guushaan oo kale aan ka helno lanurbiyanna waan siyaadinaynaa calayhim ayaga dushooda waxay nagu sameeyeen wax ka annaga intaan in ka badanaan ku samayneynaa saasay yidhahdeen radia allahu tacala ardaahum wuxuu yidhi falamaa goorti kaan ahaada yowma fatxi maka tamaaniin man kala furtay toban kun oo ciidan ah ayaa muxuu ah la kaxaynaya oo socdo oo calamo iyo waxaa weyaan hub iyo wada muxuu ah mugdi ah yacnii hubka iyo badnaantooda iyo warmaha iyo gaashaanaha socdo waxaad umaynaysaa muxuu ahaa daruur socoto amaba waxaa weeyaan meel haakada dad aan caadi ahayn weyaan nabigeen u dhex calayhi salatu slam meesha nabigeen isagoo dhuumana oo god jiro kaga baxay waayahay ragga eh, toddobaatan lixdan iyo eh, afartanin iyo eh, lixdaas noo kale raggii gumaadayna waa raggan ree maka la socda falamaa goorti kaana u ahaada yowma fatxi makata maalinta fata nacam falamaa goorti kaana u ahaada yowma fatxi makata maalinta maka forashadeedii anzl allah faanzl allah alweyne wuxuu soo korahaye wain caqabtum haddii aad ciqaabtaan ood muxuu ahay argudataan facaaqibuu ciqaaba mila maa cuqibtum inta laydin ciqaabo karo inta laydin ciqaabo kale bihi isaga walain sabartum haddii aad iska sabartaanna lahuwa sabarkaas ayaa u khayr badan lisaabiriina kuu sabra weyaan haddii aad adag gudata dhib ma lahan laakiin waxaa ka khayr badan oo darajaadka aakhira kuuga saremarin badan oo adduunkan xataa aad ku sharaf badan tahay inaadan aadgudanin qof baa muxuu ahaa dharbaxdi kugu dhuftay inaad tirado warniyow dembigaad alla dhaafisaan kuguma ficna inaad tirado ood u dabamarin ayaa habban weyaan ama iskaga tagtaba qaala rajul ninbaa wuxuu yidhi ninbaa dhawaaqay oo wuxuu yidhi laa quraysha quraysh ma jirta bacda alyowma maanta kadib yani quraysh waan tirtirayna waa toban kun oo ciidana ayagoo ah, iska muxuu ahaa xaaladooda xaalo dad weliba muxuu caraysan oo aabbahood iyo muxuuaha walaalahood iyo dadkooda aqribadooda saa loo galay oo dilbas aan looga si adag loo galay ragga ayaga ayaa socda oo mee hal meel iyo laba meelood aanan ahayn raggii lasoo wada buriyey oo dhammaan xoolahoodii iyo muxuu aha hantidoodii dhulkoodii magaaladoodii laga soo kaxeeyey oo qaarkood waalidkooda muxuu ahaa waran eh, lagu dhuftay saa lagu dilay weliba dumar ayagoo ah farjiga laga muxuu ahaa wareemay ay mxuu ay ka mid yihiin rag noocaas oo wada caraysan oo kiiradiimad ay ah hayso oo qaar dhallinyaro ay yihiin ayaa socda markaasaa ninka wuxuu yidhi faqaala rajul nin baa wuxuu yidhi laa quraysha quraysh ma jirta bacdi maanta kadib faqaala rasul rasulkan wuxu yidhi sal slm kufuu can ilqowmi war nimankan faraha kala baxa ilaa arbacatan afar nin oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel mooyane dadkan waxbaha u banbixina iska cafiye weeyaan xadiidka daciifka ahaa laakiin macnaan saxiix ahaa oo ahaa idhabuu fa antum ualaqa iska taga oo dad daysan maa tarawna anii faacilun bikum qaaluu ahun kariimun wabnu ahin kariim wiil muxuu ahaa karaamo badan oo sharaf badan oo nin muxuu ahaa eh, karaamo badanna uu dhalay oo ilma adeer aan nahay ayaan siaad wa yeeli jirin ubaadidin eh, yeelainaadna yeelaysa umbaa noo muuqata markaas idhabuu faantum ulaqaa kutuba siyarka ay ku soo aroortay adi mxuu ahaa xadiiana uso aroortay lakiin sanad ahaan uma ansaxaysa laakiin macnihii waa macnihii nabigan uu kufu can qowmin dadka iska daaya ilaa arbacatan afar mooyane xadiidkaas imaam tirmidi ayaa soo saaray xadiid xasanan saxiix maa zaada allahu cabdan bicafwin maa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa ciza addoon ilaahay subxana wa tacaala cafin uguma kordhiya ilaa inuu sharaf iyo muxuuah sarmar u keena mooyaane nabi yuusuf calayhi wacala nabiyna salaatu wasalaam waxaa weeyaan markii ay falamaa dakhaluu calayhi falama aayadda io saxa tii qaybta dambe mhm. mhm. qaaluu ainaka laanta yuusuf qaala ana yuusuf wahada akhii qad man allahu cayna inahu man yattaqi waxaa akhiirka maxay ahayd laa tahriiba calaykum alyowm yakfir maagta haba yaraatay wax dhaleecayn ah iyo eedayn ahoo maanta dushiina ahaade maahan iska taga saasuu muxuu ahaa yani waa ariiqada ambiyada waa ariiqada nabigeenu samayn jira alai slam waa dadka sulaxada iyo dadka waxyaabaha ay samayn jir lagu yaqaano weyaan suurat isra suuradda isra ama suurat bani israiil baa loo yaqaana qowluhu tacala qowlka alla u yidhi subxaana waxaa nasahan alladii allihii asra dheelmiyey bicabdi addoonkiis leylan habeen dheelmiyey xadiidka lix boqol iyo sideed iyo lixdanaad can zir ibni xubaysh waxaa laga wariyey radia allahu tacala an qala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi lixudayfat ibn limaan waxaan ku yidhi asalla miyuu tukaday rasuululahi rasuulka al sal slm fii beyt lmaqdis beyt lmaqdes nabigeena habeenkii la dheelmiyey maku tukaday qultu waxaan idhi ama qaala wuxuu yidhi laa maya qultu waxaan idhi bala ha inuu ku tukada iska daa uu ku tukada ku tukada weyaan waxaa dhihi ninka zir bn xubaysh la yihahdo qaala wuxuu yidhi anta taquulu dalika yaa aslac adiga anta adiga miyaa taquulu saa dhihi dalika arrinka isaga ah yaa aslacu midkaan muxuu bidaarta lahu ama madaxa diiranow waa dee la kaftamaya oo waa saaxiibkii bima taquulu dalika arrinkaa maxaa ku tiri arinka waaa ku tiri balshee qultu waxaan idhi bilqur'aani qur ayaan ku idhi beynii wa beynaka alqur'aan anig adiga qur-aanka ayaa noo dhexeeya ayaan u daliishana arrintayda weyaan fa qaala xudayfatu wuxuu yidhi man ixtaja biqur'aani man ixtaja qofkii xujaysto bilqur'aani qur-aanka faqad fallaja xujadiis wuu adkaystay faqad fallaja xujadiis wuu adkaystay weyaan qaala sufyaan wuxuu yidhi yaquulu wuxuu leeh faqad ixtaja xujadiis wuu adkaystay warubbamaa waxaa dhici karta qaala inuu yidhi wuu xuji adkaystay faqala wuxuu yidhi wuxuu ahri marka subxaana waxaa nasahan alladii allihii asra dheelmiyey bicabdii addoonkiisa leylan habeen min almasjid alxaraami maka masjid alxaraam ka dheelmiyey ila almasjid alaqsa masjid alaqsa oo beytlmaqdis u dheelmiyey kadibna ila asamaa addunya qaala wuxuu yidhi afa turaahu miyaad arkaysaa sallaa fiihi inuu ku qultu waxaan yidhi maya yacni intaan akhriyey inuu nabiga ku tukaday miyaa kaaga maya qaala wuxuu yidhi low sallaa haduu ku tukan lahaa nabigeena meesha iyada la kutibat calaykum waxaa laydinku waajib yeeli lahaa fiihi gudihiisa asalaatu inaad ku tukataan kamaa kutiba sida laydinkugu farad yeelay oo laydinkugu waajib asalaatu inaad ku tukataan fi masjid araam masjid araamka weyaan masjid araamka qofka xajka inu aad lagama rabo walilahi cala naas xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila haddii aad tagaan inaad ku tukata sooma sidaasoo kale ayadna a ah, laydinkaga dhigi laha ayuu leeyahay laakiin masalada muxuu ahaa nabigeena sal sl inu ambiyada dujiyey waad garanaysaan waa arintii mashhuurkeed arintii mashhuurkeed weyaan qaala xudayfat wuxuu qad utiya rasul rasulka alle waxaa loo keenay marka ugu warramaya inta arrintii muranka yaraa waa laga baxay jid baa la wada qabsadayo kadibna wuxuu yidhi oo xudayfe ayaa muxuu ahaa adoodii ku reeyey qaala xudayfat wuxuu qad utiya rasul nabiga alle waxaa loo keenay bidaabatin gaadiid ayaa loo keenay awiilatin ee dawiilata dahri dheer yahay mamduudatin mamduudatin hakada saa u fidsan weyaan dhabarkeeda saa u fidsan khawuhu khawuhu madu basarihi khauhu tallaabaqaadkiisa madu basarihi aragiisa inta uu ku idlaado weyaan ama meesha uu gaaro weyaan yani tallaabada uu qaadaa aragiis meeshu mxu ah ku idlaado ayaa tallaabada ay ku dhacaysaa weyaan famaa zaayala kama ayna zuulin jibriil iyo nabigeena sal lla ly slm dahra alburaaqi buraaqaas daabada ayada gaadiidkaas dhabarkiis kama ayna zuulin xataa ra'ayaa ilaa ay ka arkaan aljannata jannada iyo wanaara naarta wacda alaakhirati aakhira ballanqaadkeeda lisu ballanqaada naari jannada ay ka arkaan ajmaca dhammaantii kama ay zulin weeyaan uma rajaca way soo laabteen cawdatahumaa laabashadooda calaa badihima makaano bilaawgooda ay ku soo laabteen weyaan qaala wuxuu yidhi wayataxadauuna waxay sheegayaan annahu nabigeena sal sl rabatahu inuu meel ku xirtay lima muxuu u xirayaa wata marka xudayfa wata lima muxuu u xirayaa ayafiru minhum yuu ka carari <laughs> wainamaa in kale ma ahane sakharahu waxaa u sakhiray lahu isaga caalimu اlgheybi shayga maqan allihii aqoonta badan u lahaa iyo washahaadati shayga jooga weyaan marka xudayfe wuxuu diidayaa marka oo adilada u keensanaya in nabigeena cala sl slam baytilmad ku tagay muxuu ahaa buraaqi meel ku xirtay kadibna uu muxuu ahaa dujiyey ambiyadii kadibna saas ayuu diidaya weyaan arrinta ayuu marka wuxuu leey saas waxuma dhicini toos meesha waa la maray laakiin toos ayaa muxua loo gudbiyey loo gudbiyey nabigeena saasuu leeyahay imaam tirmidi ayaa soo saaray sanadkiisana ah, xasan weeyaan sanad xasan waa sanadkaas qowluhu tacala qowlka low yidhi waidaa aradnaa haddii aan doonno an nuhlika inaan halaagno baabi'ino qaryatan ay ahla qaryatin qarya dadka ku sugan amarnaa waxaan farnaa mutrafiiha kuwoodii mxuuha loo barwaaqeeyey oo loo nicmeeyey fafasaquu fiiha kadibna faasiqnimo iyo balaay la imaanayaan ya fafasaquu fiiha faxaqa calayhi alqowlu nacam waidaa aradna an nuhlika qaryata amarna mutrafiha fasaquu fiha faxaqa calayha alqowl fadamarnaaha tadmiira xadiidka lix boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad ama xadiidka eh, lix boqol iyo toddoba iyo sideetanaad can abdillahi bn mascuud waxaa la wariyey ibn ummi cabd radi allahu tacala arda alhudali qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn naquulu ku yidhahda lilxayi eh, xaafadda amaba qowska ilxayi qabiilka iyo qowska idaa kauruu goortay bataan fijaahiliyati xilliga jaahiliga waxaan dhihi jirnay markay aad u bataan yani qolo ayaa hal mar un yani dadkeedii aad u tiro batay amira waa mxuu ahaa wuu weynaaday banu fulan banu fulan way weynaadeen ama xaaladoodii way koray u kacday ama way tol weyn tol weynay noqdeen waxaad garanaysaa nabigeena sal allahu alay waslem qisadii xilligiisa dhacday abu sufyaan waa tii ardu shaam aaday hudnada lagu jiray oo nabadgelyada nabigeena sal slm iyo isaga ay wada qaateen bacda sulx xudaybiya markuu meesha tagay ninka layidh heraql wuxuu yidhi halii keeno ninkaas moxamed la oo maka ka soo maqli iyo madiinana jooga cid qaraabadiisa ah halii keena annagoo marka safaray unbaa muxuu ahaa kuleetigna la soo qabtan la soo aruuriyey meel boqortooyadena mxu nagula soo xareeyey halkii mxuuaha heraql uu ku jiray markaasaa waxaa weeyaan waxaa la yidhi ninkaaniya ugu dhowaan badan gacantan taagtuu yidhi ninkan abu sufyaan hada fi lbukhaari yani anaan iri weeyaan marka kadibna waxaad nabig maa mxuu ahaa waaa wax laga weydiiyey nabigeena sal allahu alay slam ya waxbaa laga weydiiyey markaasaa waxaa weeyaan wax alla wixii jiray ayaa marka inaad sheegay qasab noqotay weliba waxaad heriqlo aad amar bixiyey ninkan su-aalaan weydiinaya haba yaraatee waxaa weeyaan wax beenna saas farta u saara ya raggiina kale waa inaad oo tiradaan beenadowa oose arrinta ayada ad ah ku qabataan wuxuu yidhi haddii aanan ka baqin in ay carab been iga guuriso oo la yidhahda ninkii abu sufyaana beenalawa ama beenuu sheegay haddii inay carab iga guuriso aanan ka baqaynin beenaan sheegi lahaa bal nin gaal ah ikhwaani fiiri ayaa beenka carari oo wuxuu ka baqayaa waa beeraalo in hadalku inaa warkaas adduunku mara ayuu ka baqayaa kadibna arrinka markay dhacday wax walba oo la weydiiyey sidiisu ugu jawaabay kadibna wuxuu yidhi wax kale oo meel aan wax ka geliya oo kale maan helin waxaadahu yidhi ballanta aad goda gashaan ma buriya mise waa fuliyaa markaasaa wuxuu yidhi waxaadahu yidhi muddaan soo moognahaye ballanna waa noo dhexaysaaye wuxuu samayn doona ma intaas waxaan ahayn haba yaraatay oon saa u yara taabsiy waan heli waayu yidhi kadibna marka laga soo baxay meeshii oo bannaanka la soo aaday xataa wuu islaami gaara ahaa hiraqle laakiin gaaladii ku hareeraysnayd ayaa hal mar waxaa weyaan ku wada qayliyeenoo adi marka waa un adig kursiga ayuu ka doortay aakhare iyo janno iyo rumaynta nabi maxamed alai slat slam in badanoo dad ka mid ana kuraasta ay ka doortaan dhibkaas waa dhaca marka markay soo baxeen marka ayaa marka wuxuu leeyahay laqad amira amru ibnu abi kabsha ayaydiis koro ayaa mxuu ahaa kabsha la dhihi jiray markaasaa wuxuu leeyahay walle ina mxuu ahaa kabsha inankeedii iyo wiilkeedii xaaladiis waa weynaatay inahu la yakhaafuhu meliku bani asfar reer yurub boqorkoodii ayaa ka baqio muxuu ahaa saa u giriiri walla waa weynaadu yidhi yacnii inuu in cabdilmualib yidhahdo oo sharafta ad u sheego waa diidayaa oo islaan meelo koro ah ayuu marka yarxoqani marka amirada saas weeyaan nacam qowluhu tacala qowlka alla u yidhi wamaa manacana nagama reebin an nursila inaan soo dirno bilaayaati aayada iyo mucjizooyin ilaa an kadaba inay beeniyeen mooyane ilaa an kadaba biha alawaluun dadkii hore inay beeniyeen darteed oo amuuda iyo mxuu ahaa iyo ree mxuu ahaa nuux wahayrihim ka horeeyey nabigeena cala sl ayaa waxaa weyaan dadkoodii waxaa loo soo diray aayad aayadihiina inay alla rumeeyaan uma ayna keenin sidaa waxa weya annaga soo aayada aan soo dejinno waxaa weeyaan hadda muhiim ma aha weyaan xadidka lix boqol iyo sideed iyo sideetanaad can ibn cabaas radi allahu abdullah bn cabaas sa'ala waxay weydiiyeen ahlu makkata ahlumaka waxay weydiiyeen annabiya nabigana sal slm an yajcala inuu yeelo lahum ayaga asafa buurta safe oo hadda markii sacyiga la samaynaa eh, la maro oo laakiin marka buur aad u weyna dahaban inuu dahab ugu dhigo wa an yunaxiya inuu ka fogay aljibaala buuraha canhum xaggooda oo faysdaricuu ay kadibna dhulka beertaan buurahan maka oo muxuu ahaa jabal abi qubays iyo jibaashan saa isku wada ah in waxaa weyaan laga kala durjiyo ay ka dalbadeen nabigeena sal ly slm o kadibna iska beereri noqdaan faqiila la waxaa loo yidhi in shita haddii aad doonta an tastaniya inaad sugta bihim ayaga ood u kaadisa oonan hadda waxaa weeyaan mucjizo loo keenin falaa bas wain shita haddii aad doonto an tutiyahum an tu'tiyahum inaad siiso ood muxuu aha u ballanqaada alladii mucjizadii sa'aluuha ay weydiiyeenna aydan waa arrin ayadna dhib aan lahayn oo ilaahay subxana wataala yajuuzu min shayin fi lard walaa fi samaa ilahay waxaba yaraata agtiisa dhib ku ah ma laha weeyaan wax walba u fudud yihin rabbiga subxaana wa tacala inamaa inamaa inamaa amruhu idaa araada shaya an yaquula kun fayakuun saas weyaan waayay fain kafaruu marka haddii ay diidaan marka mucjizada la keena kadib fain kafaruu haddii ay diidaan uhlikuu waxaa wey waa la halaagaa kamaa uhlikat sidii loo halaagay man man qablahum cidda ka horreysay qaala wuxuu yidhi maya rabbiyow maya mucjizi ha keenin bal astanii waan sugayaa bihim ayaga wuxuu ka baqayaa inay mucjizadii loo keena kadibna hal mar saas loo halaaga weyaan faanzl allah caza wajal weyne soo deji hadi aayat ayadan wamaa manacana nagama reebin an nursila inaan soo dirna bilaayaata ayadaha waxaan sine amuud mxuu aha nabi amuud annaaqat hal ayaan mucjiza uga dhigna sine weliba dhagax looga soo saaray mubsiratan iyada weliba mxuu aha bannaanka taalo cad weyaan kadibna way beeniyeen ulmi waa la imaadeen imam amed ayaa soo saaray sanadkiisa صi ala shar shaykhayn qowluhu tacala qowlka all yidhi naafilatan laka ya naafilatan laka u yidhi aayaddaas tafsiirkeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can abi maamata waxaa la wariyey albahili naafilatan laka qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahaane kaanat waxay ahayd haadihi tanayta annaafilatu ee ziyaadada ah khaasatan mid gooniya min aleyli fatahajad bihi naafilata lak walakum adinkana waxay idin tahay walakum fadiila adinkana fadli bay idin tahay weyaan isnaaduhu daciif marka laa yaquumu calayhi xukmun qowluhu tacala qowlka low yidhi casaa an yabcaaka casaa wuxuu mudanya an yabcadaka inuu kusoo saaro rabbuka rabbiga maqaaman boos maxmuudan lama hadiyo maalinta qiyaama inuu kaa soo saaro ood booskaas ku dhigo ayuu rabbi mudan yahay weyaan xadiidka lix boqol iyo sagaashanaad an cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma qala wuxu yh abdullahi bn cumar ina annaasa dadka yasiruuna waxay ahaan doonaan yowma alqiyamati maalinta qiyaama juhan ay jaaiina cala rukab kuwa jilbaha muxuua jilbow jacsan oo jilbaha ku taagan ay noqdaan weeyaan kulla ummatin ummad la arka tatbacu waxay dabageli nabiyaha nabigeeda yaquuluuna waxay leeyihiin yaa fulaanu hebelow ishfac noo ergey waxaa laga soo bilaabaya abuuna aadam nuux wahaakada waa xadiidka ad taqaaneen ishfac yaa fulaan nabiyow muxuu ahaa shafiic yaa fulaan ishfac nacam xataa tantahi ilaa ay kaga ekaato ay ka soo gaarta ashafaacatu ergadii ila nabiy nabigana sal slam fadalika kaas yowma wayaan yabcahu llah alooyin uu soo saara almaqaam almaxmuud booska la mahadiyey yowmka maalinta lasoo saari doono maqaamka maxmuudka maalintaa weyaan waa ti uu sujuudi doono ana laha intuu yidhahdo sujuud ula dhaca kadibna ilaah subxana wa tacaala uu ku furo mahadintiisa iyo ammaantiisa intuu alla doono subxana wa tacala kadibna la yihahdo madax kor u qaad shafeec ergey waxaa weeyaan halagaa erga yeeleeh qowluhu tacala qowlka alla u yidhi imaam ayaa soo saaray xadiidkaas waa saas weeyaan <clears throat> qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi xadiidkan oo kale ibnu cumar qaala ina annaas waxaa weeyaan xadiidkan waa xadiidta lahu xukmu rafci hadalkaas oo kaleo shafaacada iyo baabkaas min ra'yaa lagu dhihi karaa haba ka yaabin weyaan marka qaala rasuula inuu yidhi ay ka dhiganta weyaan qowluhu tacala qowlka alla u yidhi waqul waxaa tira rabbi rabbiyow adkhilnii mudkhala sidqin makaanu run igeli weyaan meel runa ah, gelitaan runa ah, rabbi o igeli xadiidka lix boqol i waa daciife kow iyo sagaashanaad hahay can ibn cabaas waxa l radi allahu taala anuma qal wuxu abdulahi bn cabaas kaana nebigu wuxu alay sl slam bimakata ayuu ku sugnaa uma umira waxaa la faray bilhijrati inuu haajiro fanazalat waxaa soo degtay calayhi waqul waxaa tira nabi allow rabbi rabbiyow adkhilnii igeli mudkhala sidqin makaana gelid oo run ay geli waahrinii iga bixi mukhraja sidqin bixitaan muxuu aha run ah makaana bixitaan runa ah weyaan wajcal iyo lii aniga min laduunka xaggaada sulaanan awood nasiiran gargaar weyaan gargaaro iyeel weyaan daciif isnaad wa qaala tirmidi xasana saxiix saasuu yidhi laakiin waa daciif isnaad weyaan qowluhu tacala qowlka allo yidhi wayasaluunaka can iruux gaalada waxay wax kaa weydiin doonaan yahuudi ruuxda weyaan ruuxdan qofka ku jirta wax kaa weydiinayaan maxaa laga garan karaa garan kara waa maya xadiidka lix boqol iyo labiy sagaashanaad can abdillahi bni mascuud xal radi allahu tacala canhu qala wuxu yhi abdillahi bn bayna goor ana aniga maca nabi nabiga aan la jooga fii xarin meel beer ah aan joogna wahuwa mutakil nabiga uu dangisan yahay calaa casiimin laan oo laamahan waxaa weeyaan timirta ayuu saa ugu tiirsan yahay id mara alyahuudu yahuud ayaa soo mareen nabiga cala sl slam faqaalu waxay yidhahdeen faqaala bacdu markood waxay yidhahdeen libacdi marka kale saluuhu moxamed waxaad weydiisan sal allah alay slam can iruuxi ruux wax wax ka yaqaan in kale faqaala wuxuu yidhi ma marka maa ra'yukum ilayhi maxaad ugu baahantihiin yacni maa ra'yakum cafwan maa raabakum maxaa idinka galay oo maxaa idinkaga dan noqday ilaahi isaga ruuxda maxaad danad ka leedihiin wa qaala bacduhum qaar qaarna waxay yidhahdeen laa yastaqbilukum yuusan idinkaa hor imaanin oo idin sheegin bishayin shay takrahuun adna aad nacaysaan oo muxamedan ugu tataaban ninkan wax baab kale inuu na fadaaxayo inuu waxa ceebeyna bannaanka soo dhigo inuu muxuu ahaa eh, dhibaato kale aad noo sheegaaba laga yaaba waxaa necebna aad noo sheegaa laga yaaba warnimay waxad yeelaysaan ninkan faraha kala baxa fa qaaluu waxay yidhahdeen fasalu way weydiyen can ruuxi ruuxda wax ka weydiiyeen faamsaka nebiyu nabigeena wuu ka istaagay falam yaruda muusa radinin calayhim dushooda shayan waxna facalimtu waxaan ogaadu le cbdulahi bn mascuud annahu nabigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigeenna yuuxa ilayhi in loo ayaan ogaaday faqumtu waan istaagay maqaami booskayga ayaan istaagnaday ma dhaqdhaqaaqin marba nabiga hadii loo waxyoonaa looma dhowaado xagga laga istaaga falamaa goorti nazal waxyu waxyiguu soo degay qaala wuxuu yidhi rabbigan subxaana wa tacaala wayasaluunaka nabi alla wax kaa can aruux ruuxda wax kaa weydiinayaan qul waxaa tira aruuxu ruuxda min amri rabbi rabbiga amarkiisa weyaan wamaa uutiitum laydinma siinin min alcilmi aqoonta ilaa qaliilan in yar mooyane adiga naftaadan aqoon nafta ruuxdaada ku jirta jirkaada ku jirtaa mana taqaanid meelay ka baxday way bixi waa la afuufi way kuga dhex jirtaa meelay ku sugan tahay miisaankeeda intuu yahay halka ay joogta yacni waxaad ka fahmaysa lama arka markaasuu qofka waxaa weeyaan meel walbuu marayaa miskiin miskiin qowluhu tacala qowlka low yidho laqad aataynaaka ama walaqad aatayna waxaan siinay muusa nabi muuse tis aayaatin sagaal calaamo ayaan siinay sagaal aayadood ayaan siinay can safwaan ibni casaal waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda ana yahuudiyayn laba nino yahuud ah waana daciif wuxuu yidhi lisaaxibi wuxuu ku yidhi idhab bina nakeen ilaa haada nabi nabigan nas'aluhu aan wax nabigan inuu nabiga ogsoon yihiin aan wax weydiine taqul ha dhihin taqul hadhihin nabiyun nabi ha fainahu maxaa yeelay in samica hadduu maqla taquulu adoola nabiyu nabi kaanad lahu waxau sugnaat arbacata ayunin afar indhood yani qiiluu ka dhiganaya waxaad yeeli ya baabkaas muxuuha ku dhawaaqan weyaan fa ataya nabiya nabiga u yimaadeen fasalahu ay weydiiyeeno can qowli illaahi caza wajal qowlka alla uu yidhi walaqad aataynaak waxaan ku siinay sabcan todoba walaqad aatayna cafwan waxaan siinay muusa nabi muuse tis aayaatin sagaal calaamadood bayinaatin cadcad faqala wuxuu rasul wuxu yiri sal slm laa tushriku billahi shayan hala wadaajinina laa tushriku hala wadaajina billahi alla weyna shayan waxna walaa tasnu ha zinaysani walaa taqtulu ha dilin annafsa naf alatii taas xarama allah alla xarameen ila bilxaqi in xaq lagu dila mooyane walaa tasriwalaa tasriqu ha waxaadina walaa tasxaru ha sixrina ila yahuud waa lagu yaqaanaa dhaqankaasi walaa tamshuu bibari'in qof muxuu ahaa beri ah oo haba yaratay dembiile ah dembiile aanan ahayn oon dembilaawo ah walaa tamshu hala tegin oo ha kaxaynina bibari'in qof dembilaawo ah ilaa suldaanin madaxa oo fa yaqtulahu kadibna uu dilo ood tidhahdaan waa dembiile ood ku beer abuurataan walaa takuluu ribaha cunina ribadii walaa taqdifuu muxsinatan gabar dhowrsan zinaha ku tuurina oo muxuu ah waasinaysta dhihina walaa tafiru ha cararina min azaxfi duulaanka gaalada marka laisku qaado muxuu ah laska hor yimaado ha cararina shaka shucbata yashaku calaykum laa tacduu ha ku xadgudbina fi sabti maalin sabtiga ha ku xadgudbina kow faqabalaa waxay dhunkadeen markii yaday labis gacmood warjilay labis lugood ay nabiga dhunkadeen wa qaala waxay yidhi nashhad waxaqiiqi eh, annaka nabiyun aad nabi tahay qala wuxuu yidhi famaa yamnacukuma an tuslima ina islaamtaan maxaa idiin diidi qaala waxay yidhahdeen ina daawuuda nabi daawuud dacaa allaha alweyne ayuu tugay anlaa yazaala inuusan ka zuulin fii duriyati carruurtiisa nabiyun nabi oo wax alle wix nabiga soo baxay ka baryay waina anaga nakhaafu waxaan ka baqaynaa in aslamna hadi aan islaamna an taqtulanaa inayna disho alyahuud yahuud weeyaan daciifun qaala tirmidi xadiisun xasanun saxiix marka mar baad u daciif yahayna baabkiisa xagga sarig qowluhu tacala qowlka allo yidhi waana qisada niman yahuudda laga soo naqliyey qowluhu tacala qowlka allo yidhi walaa tajhar kor ha u qaadin bisalaatika qiradaada walaa tukhaafit ha u dhigan hoos biha iyada weeyaan markaad wax aqrinays qur-aanka aad ha isku xiijinin hoosna ha u dhigin ee dhexdhexaad wabtaqi bayna dalik sabiila xadiidka lix boqol iyo afar iyo sagaashanaad can ibn cabas waxaa lg radi allahu tacala anhuma fii qowlihi tacala qowlka alla u yidhi walaa tajar kor ha u qaadin bisalaatika qiradaada walaa tukhaafit hawa hoos ha dhigin biha iyada qaala wuxuu yihi nasalat waa ay soo degtay wa rasuula nabiga ala sal slm mukhtafin isagoo isku qarin oo ku dhumani ama ku dhuumaanaysan bimakata magaalada maka kaana wuxuu ahaada nabigeena sal slm idaa salla haduu tukada biasxaabii saxaabadiis u dujiye daar aarqamin arqama inta badan lagu tukan jiray ninkaas arqamin arqam la hihi jiray radi allahu ta an arda kaana wuxuu nabigeen idaa salla haduu tukado biasxaabi saxaabtiisa haduu dujiyo rafaca sawtahu codkiisa ayuu kor u qaadi jiray bilqur'aani qur'anka kor ugu qaadi jiray fa idaa samicahu lmushrikuuna gaalada markay maqlaanna sabu lqur'aana qur'aanka ay caan jireen iyo waman alla ciyaadan billaah anzalahu soo dejiyay ay caan jireen iyo waman ja'a bihi kii la yimid oo nabiga ay caan jireen calayhi slat slam qur-aankii iyo allihii soo dejiyey iyo nabigaan ay caan jireen sal allah alay slam faqaala allahu tacala loweyne wuxuu ku yidhi linabiyihi wuxuu ku yidhi sal slam walaa tajhar kor ha u qaadin bisalaatika duca qur'aan akhrintaada ay biqiraatika quraan akhrintaada weyaan oo fa yasmaca ay maqlaan mushrikuuna gaalada oo fa yasubu cayaan alqur'aan qur-aanka walaa tukhaafita hawsa u dhigan biha ayada can asxaabika saxaabadaada oo falaa tasmicuhum aadan maqashiinin oo in ay maqli karaan gaarsii wabtaqii dalab bayna daalika intaa dhexdeeda sabiilan wadda oo jid dhexdhexaad ah oon korna ahan hoosna ahayn mar weyaan imaam bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadidkaana xadiidka lix boqol iyo shan iyo sagaashanaad can caishata waxaa radi allahu tacala ardaha qaalat waxay tihi unzila dalika arrinkaas waxaa lagu soo dejiyey fi ducaa waxa weeyaan walaa tajar bisalaatika ay biducaaika walaa tuhaafid biha wabtaqa bayna dalik sabiila duada ayaa loo jeeda ayay leedahay isma diidaysa iyadana lidaalika waxaa weeyaan nabigeena sala allahu alay maalintii carafa laga soo laabtay oo musdelife xaajat ulwadaac loo soo socday ayaa nabigeena wuxuu maqlay sawtan wadarban dhawaaq iyo muxuu ahaa awrtiio la garaaci iyo dadkiio muxuu ahaa wahaakada iyo muxuu aha ayuu maqlay sidoo kale waxaa weeyaan wuxuu maqlay dadkioo aad u dhawaaqayaan oo ilaahay baryadiisu aad ugu dhawaaqayaan markaasaa wuxuu yidhi nabigana sal slm war tartiibsada irbacu calaa anfusikum naftiina u dhimriya fa inakum laa tadcuuna asaman walaa haa'iban mid muxuu aha dhagool uma yeeranaysaan mid idinka maqan uma yeeranaysaan qariiba mujiib waa allihii dhowaanta badnaa oo muxuu ahaa ajiibitaanka badnaa weyaan waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyuminuu bi lacalhum yarshuduun saas weyaan marka labada muxuu ahaa tafsiirba isma suuraة اkaafi hada maxalu bayaaniha qowluhu tacala qowlka low yidhi qul waxaad tirahdaa nabi allow hal unabiikum ma idiin sheega bilaksariina kuwa ugu khasaaritaanka badan acmaalan xagga camalada la qabto ugu muxuu ahaa yani khasaarada badan ma idin sheega xadiidka lix boqol iyo lix iyo sagaashanaad can muscab ibni sacdin waxaa la wari lacalahu sacd ibn abi waqaas qaala wuxuu yidhi sa'altu abi abahi ayaan weydiiyey sacad maxaan weydiiyey qul hal unabiikum bilaksariina acmaalan aayaddaas ayaan wax ka weydiiyey waxaan nahay marka hum ay ahum alxaruuriya kuwaas khawaarijta miya kuwa khawaarijta takfiirka ah kuwaas miya oo dadka muslimiinta gaaleeyo qaala wuxuu yidhi laa maya hum alyahuudu waalnasaara kuwa yahuud iyo nasaarada weeyaan ama alyahuudu yahuud miya fakadabuu muxamedan bay beeniyeen sal allah alay slam wa ama nasaara nasaarada miya kafaruu biljannati jannada ay muxuu ahay ku kufriyeen wa qaaluu waxay yidhahdeen laa tacaama fiiha cunno ma lahan walaa sharaaba cabitaanna ma lahan jannada saasay yidhahdeen waalxaruuriyatu khawaarijta iyo takfiirkana aladiina kuwa weeyaan yanquduuna duminayeen oo muxuu ahaa burinayeen cahd allahi ballanta alleh min bacdi miaaqihi markuu alla la ballamay kadib iyo adkayntiisa kadib kuwa burna weyaan wa kaana sacdun wuxuu ahaa yusamihim khawaarijta mid ku magacaaba alfaasiqiina kuwa daacada alla ka dhex baxay ayuu ku magacaabay jir nabigeena sal l slm yamruquuna waatii ku magacaabay oo ka dhexbaxayaan diinta kamaa yamruqu sahmu min aramiya cinda muslim hayrihi imam buhari aa soo saaray weyaan qowluhu tacala qowlka allow yidhi ulaaika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim waliqaa'ih ulaaika kuwa ayaga aladiina kuwa weeyaan kafaruu ku kufriyey biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa waliqaa'ihi alla la kulankiisa weyaan xadiidka lix boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu taala an arda can rasuli wu ku wari sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inahu shaniya layatii waxaa imaan doona arajul nin baa imaan doona alcadiimu aad u weynaan badan alsamiinu aad u buuran yowma alqiyamati maalinta qiyaama laa yazinu aanan u dhigmaynin cinda allahi alla weyne agtiis janaaxa bacuudatin kaniica garabkeed weyaan ciyaada bilah wa qaala wuxuu yidhi qra-w ahri in shitum haddii aad doontaan falaa nuqiimu uma joojina lahum ayaga yowmaqaamati maalinta qiyaama wasan wax miisaan waa iska wax buubuubi way wax qiimo kuma dhisno garabka kale xataa waa ka liidan yihin maca buurnaanta u qaba ile iimaanka iyo faaruqa camalka saalaxa ee faaruqa ikhlaaska ee faaruqa diintan alla u shaqayntada faaruqa waxaa weeyaan adduundoon iyo wuxuu ahaa muxuu ahaa nin iska butaamo bukhaari muslim ayaa soo saaray suuratu maryam hada maxalu bayaaniha qowluhu tacala qowlka alou yidhi warafacnaahu kor baan u qaadnay makaanan warafacnaahu waxaan u qaadnay makaanan boos caliyan sarreeye weyaan waa nabi idriis xadiidka lix boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can qataadata bni dacamata saduusi lbasri fii qowlihi tacala qowlka alla uu yidhi warafacnaa makaana caliyan tafsiirkaas qaala wuxuu yidhi xadaana anas bin malik ayaa noo warramay ana nabiy allahi nabiga sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi lama goortii curaja lii dheelmiyey ama kor lii qaaday curaja lii saremariyey oo kor lii qaaday bi aniga ra'aytu waxaan arkay idriisa nabi idriis calayhi wa calaa nabiyina salaatu wasalaam fi samaa'i araabicati samada afraad isagoo kusugan ayaan la kulmi weyaan warafacna makaana caliyan meel dhow ma ahan samaaw raabica kuwan samadii koobaad ay gaarla inay ku wararsan yihiin oo markii dambe waxay la soo istaageen wax er la yidhaha markay daaleen meel ay waxba muuqan waayeen waxay soo dejiyeen waxa la yidhahda waxaan waa hawo on iska furan mooyane wax er la yidhaha ma jiraan saynsiga saasuu la socda waaya qowluhu tacala qowlka alla u yidhi wamaa natanazalu sooma degna ilaa biamri rabbika rabbiga amarkiisa mooyeen annaga iskama socono oo jibriil baa dhihi annaga amar alla meel ugu dhaqaaqnaa ilaa muxuu amar aan ka helnana laga aqmalhin weyaan nacam suuratu maryam hada maxalu bayaaniha weeyaan qowluhu tacala qowlka alla u yidhi warafacnaahu waanu kormarinay warafacnaahu waxaan u qaadnay makaanan boos caliyan ee sarreeya weyan xadiidka lix boqol iyo makuso celiyey qowluhu tacala qowlka alla u yidhi wamaa natanazalu sooma degna ilaa biamri rabbik rabbiga amarkiisa mooyane xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad n cabaas waxa lg radi allahu taala anhuma ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigeena wuxuu yihi ya jibriilu jibriilu maa yamnacukum maxaa an tazuura inaadna soo booqoto aktar mima tazuuruna intaadna soo booqoto in ka badan inaad oo aadna wehelisa ood wada fadhigaada aan muxuu ahaa weheshano maxaa kuu diidi fanaزlat waxaa soo degtay wamaa natanazalu sooma degna ila biamri rabbika rabbiga amarkiisa mooyane lahu alla ayuu u maa bayna aydina wax horta naga ahaday iyo khalfana wax naga dambeeya annaga marka tallaabaqaad majr weyan ilaa akhiri alaaya qaala wuxuu yidhi kaana hada aljawaabu limuxamedi nebi moxamed ayaa loo jawaabay calayhi sala slam bukhari ayaa xadiidkaa soo saaray qowluhu tacala qowlka low yidhi wain minkum adinka idinka mid mahan wain minkum wain minkum ilaa waariduha wain minkum adinka idinka mid mahan axad ilaa hadduu jiro waariduha jahanam wuu ku aroorayaa aayaddan waa aayaddii sayd cumar radi raggii akhyaartaha aad uga xanuujisay oo qaarkood ay la suuxi jireen xadiidka todoba boqolaad waa ilaha fadligii subxana watacala caaw todoba boqol inaan gaarnay can murat alhamadani waxaa laga wariyey raximah llah fii qowlihi tacala qowlka alle uu yidhi wa in minkum adink idinka mid maahane axad ilaa waariduhaa wuxuu ku arooraya muxuu ahaa jahanama oo muxuu ahaa waa aaday xaggeeda weyaan oo xaggeeda ama uu dul mari can abdillahi bn mascuud xalw radi allahu tacala canhu qala wuxu abdillahi bn mascuud qala rasul rasulka wuxu yiri sal slam yaridu nnaasu dadku waxay u aroorayaan annaara naartay ku aroorayaan uma intaas kadib yasduruuna canha way ka fulayaan intay ku arooranay ka fulayaan kadibna biacmaalihim camalkooda ay ugu fulayaan ninka camal wanaagsan lahayn waa ka fulaya kii camal xun lahayna inuu ku dhacaya khatar ugu jira weyaan fa awalahum kan ugu horeeya oo muxuuna ka badbaado oo ka fula ka lamxi lbasari ka lamxi lbarqi hilaac biriqdiisoo kale ayuu ku gudbayaa jahannamo sootan maahan ayuu noqonaya kan kuxiga uma intaa kadib kan kuxiga ka xudi alfarasi faraska orodkiisa ayuu mxu ku gudbayaa uma intaa kadib karaakibi qof saaran fii raxlihi gaadiidkiisi oo hashiisi iyo ritigiisi iyo saaran oo kale weyaan ama dameerkiisi uma intaa kadib ka shadi arajuli qofka orodkiisaoo kale ayuu ku maraya uma intaa kadib kamashihi qofka socodkiisa ayuu ku maraya xadiiska waa kii uu qaar xataa gurguurasho ku marayaan oo dhaawacmayaan oo qaar ku dhacayaan qaar badbaadayaan nasal allah asalam alcaafiya imaam tirmidi ayaa soo saaray iyo imaam daarimi waana xadiid saxiix weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi afara'ayta ka waran aladii kii kafara beeniyey biaayaatina aayaadkanaga xadiis todo boqol iyo koobaad can khabaab ibnu arat qaala wuxuu yihi kuntu waxaan rajulan in baan ahay qaynan farsamo yaqaan ah waa raggii tumaalada iyo fulaan iyo baabkan a taqaanaan dee imtixaanka khudbadii ay ku saabsaneed isbuucan oo hadda ishkaalka iyo dhibka dulmiga intaan la eg ani waxaas leeyahay ummaddan soomaaliyeed beladan ku dhacday oo hadda yani ilaahay subxana watacala ku cuquubaday oo wax hadda meelay u socoto markaas tira ayaa bal ay dhinacu soo yarbaxayaanb meel kale ay kasii dumayaan dulmiga ummadda lagu hay inay asbaabta ka tahay laga yaaba asbaabta cululus ay ka tahay nacam diintii lagu ciyaaray jawaanib badan qatliga muslimiinta waxba laakiin asbaabta in la rafciyo u baahan inay ka mid tahay ayaad dareemaysaa oo adiga kabalaanad dhiman lahaydba hilibka waxaa weeyaan waxaad ku goosan lahayd maad hesheen cunna waxaad ku bislaysid maad hesheen wixii ayuu ku wada diyaariyey markaasaad ku caynaysaad ku mxuu ahaa waa imtixaan mogta imtixaan waa qof dantiisa aan aqoonin waa can khabaab waxaa laga wariyay ibn arat qaala wuxuu yidhi radi allah taala arda kuntu waxaan rajulin banahay qaynan ee farsamo yaqaan ah wa kaana lii waxaa ii sugnaaday cala alcaas ibni waa'il daynun camr bn caas aabihiis oo caas ibn waa'il ayaa waxaan ku lahaa dayn faataytu anu imid taqaadahu anoo dayntayda mxuu inuu sii ka dalbani faqaala wuxuu yidhi lii aniga laa aqdika kuma gudaaya xataa takfura bimuxamadin ilaa nebi maxamed ugu gaalowda oo diintiisa ka baxda ciyadan bila murtad ka noqoto dayntaada kuma siinay waayahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan lan akfura bihi kuma kufrinaayo nabi maxamed calayi slat slam xataa tamuuta ilaa aad ka dhimato uma soo saara ya ilaa aad ka dhimato weli soo saara nabi maxamed kuma gaaloobay calayi slat slam sha allah waa iimaan aad u adag wuxuu yidhi wa inii aniga bal eega kan ninkan waa ninkii biratunka insaxa tacbiir amaba waxaa weeyaan annaga aan liidayni rag aan liidayni ninkan waxaa weeyaan oo diintuu ku dhegan yahy kan diidana nabi maxamed alayh sla oo naarta inaad gala khatarta ugu jiraan waa ninkee waa quraysh ragga odayaasha saadaat quraysh quraysh raggoodii mxua odayaashii iyo ugaasyadoodii iyo raggii aad taqaaneen weyaan waayahay qultu waxaan ihi lan akfura kuma gaalowa bihi isaga xataa tamuuta ilaa ka geeriyooto uma tubcaa lagaa soo saara qaala wa innii aniga lamabcuuun miyaa liisoo saari doonaa min bacdi lmowt markaan geeriyooto kadib ma khabaabo aniga ma liisoo saari doona fa sawfa haddii laysoo saaro markaas fa sawfa dibda marka ayada ah fa sawfa dib ama marka ayada ah ayaan aqdika kuu gudayaa idaa rajactu markaan usoo laabta ilaa maalin wa waladin xoolahayga iyo carruurta markaan usoo laabta ayaan dayntaada kusiina hadiiba laysoo saara marka ayadan kusiinaya aan xoolahii maalka laabto dhaabto ajiib qaala wuxuu yidhi fanazlat waxaa soo degtay afara'aytana biallow bal arag ka waran alladii gaalkii kafara ku kufriyey biaayaatina aayaadkanaga oo waqaala yidhi la uutayanna waxaa laysiinaya maalan maal iyo waladan aalaca ee aalac miyuu dawday alhayba cilmi haybka amaba ittakhada miyuu ka yeesha cinda araxmaan alla agtiis cahdan ballan miya u taali agriment miyuu qortay weeyaan kalaa warkiisa xagga iska dhigkaas sanaktubu waan qoraynaa maa yaquulu wuxuu dhihi wanamud waan u kordhin lahu isaga min alcadaabi cadaabka maddan kordhin wanariuhu waxaan dhaxashin doona maa yaquulu wuxuu sheegi oo maalkan iyo waladkan iyo waxaan waa la siini wayaatinaa fardan laakiin isagoo keligiisa oo qaawan oo buriiqaba oo kabalaanna ayuu noo imaan doonaa weeyaan xadiidka imaam buhari muslim ayaa soo saaray suurat alambiya hada maxalu bayaaniha qowluhu tacala qowlka low yidhi wanadacu waxaan dejinayna almawaasiina miisaanada alqisطa ee cadaalada lyowmi alqiyamati baan u dejin doonaa falaa tadlamu nafsun shay xadiid tadabuqo ilabaad can aishata radi allahu taala ardaha ana rajula nin baa qacada fadhiisa bayna yaday nebiy nabiga hortiisa ayuu fadhiisa sal slam nin ragga ka mid ah faqala wuxu ya rasul rasuulka allow ina lii aniga ayuu ii sugnaaday mamluukayn laba aan milkiyey laba adoon ayaan leeyahay yukadibuunanii way beeninayaan marka wa saas yidhahda beenta ay leeyihiin wayukhawinuunanii amaba wayakhuunuunanii waa ikhyaamayaan yukadibuunanii wayakhuunuunanii waa ikhyaamayaan wayaxsuunani way igu caasinayaan waashtumuhum anna markaasaan cay ka dharjiya waashtumu waa cayaa waadrib weliba waa ulaya waa garaaca fa kayfa ana fa kayfa sideeban ana aniga aan ahaanaya minhum xaggooda oo xaaladda nagasay noqon doontaa ayagoo igu xadgudbaan waa ku xadgudbaa marka xaaladda nagasay noqon doontaa qaala wuxuu yidhi yuxsabu waa la xisaabayaa maa khaanuuka intay ku khiyaameen aw casayka ay kugu caasiyeen aw kadabuuka ay kugu been xukumeen ama ay ku beeniyeen wa ciqaabuhum wa ciqaabuka ciqaabkaada iyaahum adiga aad ciqaabtayna ayadna waa la xisaabayaa fa in kaana hadduu aad ciqaabuka ciqaabtaada iyaahum aad ciqaabta cayda aad caynaysay garaacaysay biqadri dunuubihim dembigoodoo kale ay galeen haduu la too noqdo kaana wuxuu ada kafaafan isu dhig muxuua isu tuura arrin lisu ay noqonaysaa kow laa laka adiga muxuu ahaa waxba ma lihid walaa calayka dushaadana waxba ma ahanin kaana hadduu ahad ciqaabuka ciqaabtaada iyaahum adigaad ciqaabaysa caydi iyo muxuua garaaci weeyaane duuna dunuubihim dunuubta ay galeen wax ka yar haddii ay noqotona kaana fadlan laka adiga fadli ay kuu noqotaa oo adigaaba wax ku siila wain kaana hadduu ahad ciqaabuka ciqaabtaada iyaahum ayaga ad ciqaabaysa fowqa dunuubihim dambiga ay galeen wax ka sarreeya iqtusa lahum waa loo qisaastaa waa loo gudaa minka xaggaad alfadlu wixii dheeriga ahay kugu lahayn adigaa lagaa gooyaa saasuu nabigeena cadayna sala allah alay slam qaala wuxuu yidhi fatanaxa wuu fogaaday ama wuu turkay alrajulu ninkii fajacala wuxuu gudagalay yabkii inuu muxua ooyo oo yahtafili uu dhawaaqa waaw inuu yidhaahda ayuu gudagalay waa raggi ahlu iimaanka ahaa radi allahu tacala ardaahum faqala rasul lah wuxu yri sal slm amaa taqra'u miyaadan akhrin kitaab allah kitaabka alla wanadacu waxaan dejin doonaa almawaasiina miisaaniyaalka alqisطa ee cadaalada liywmi اlqiyamati baan u dejin doonaa falaa tudlamu lama dulmiyo nafsu naf shay-an waxna lagama dulmiyo wain kaana hab ahaada midqaala xabatin xabad qadarkeed faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah faqaala rajulinka wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay ya rasuula rasuulka allow ma ajidu ma helay lii aniga iyo walihaaulaai kuwa shay-an wax khayran ka khayr badan min mufaaraqati min aan faaruqo ushidukum waxaa marqaatigelina adiga iyo saxaabadaba amahum ayaga axraarun inay xor yihiin kulluhum dhammaantood waan xoreeyey ayuu caddeeyey saxaabiga jaliilka radi allah taala arda imaam tirmidi ayaa xadiidka soo saaray waa xadiis sahih isnaada qowluhu tacala qowlka allo yidhi fanaadaa wuu dhawaaqay nabi yunis fi ulumaati mugdiyaal gudahood ayuu ka dhawaaqay xadiis todoba boqol iyo saddexaad can abdillahi bn mascuud xaal radi allahu tacala anhu fii qowlihi tacala qowlka low yidhi fanaadaa wuu dhawaaqay fi ulumaati mugdiyaala qaala wuxuu yidhi dulmat leyli mugdiyaalka oo rabbi uu mxuu jamciyey ulmatun iyo ulumaat ulumaadka la jamciyey waxa ulmatu leyl habeenka mugdigiisa iyo ulmatu baطni اlxuuti iyo muxuu ahay nibirigii amaba kalluunkii weyna calooshiisii mugdiga ahaa iyo wadulmati albaxri baddi mugdigeedii intaasa iskugu tagtay habeen ayaa la joogay kalluunkaas weyninka badan ama malaygaas weyninka badan ayaa liqay ama nibirigaas sidoo kale waxaa weeyaan habeenkii oo mugdia iyo badii oo iyo kalluunkii calooshiisa mugdia fanaadaa fi ulumaati ulumaadkaas ayuu bar ka dhawaaqi an laa ilaaha ilaah ma jira ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aaalimiin halkaas ayuu ka dhawaaqay marka kelimadaas nabiga uu ku dhawaaqay waa kelimaadka qofka muminka inuu daa'iman oo abadan badaya loo baahan yahy haasatan wakhtiga kurbada ay timaado haasatan markuu qofka dembaabo haasatan markuu rabbi subxaana wa tacaala inuu ducadiisa ajiiba rabo wamaa ilaa dalika marka aad loo badiyo waad garanaysaan meesha uu ninkaas amaba nabigaas alle u galay iyo sida loo soo bixiyey oo loo badbaadiyey marka in lagu dadaalo tawxiidna waa tahay istiqaasana waa tahay isdulayna qofka uu rabbi isu dulayana waa tahay ducada waxyaaba lagu ajiibi baa ka midta weeyaan hada wallahu aclam wsala allah wslm ala abdi rasuuli mustafa